siiye sharafci heeda hooyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka gidriye cawiye subaho kada tume cayaaraho sayid sharci heedooyagan kulanti waxaan dhegeystayaal hada ku dhawaataan barnaamijka kulanka keyenen wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega markale kale wanaagsan dhegeystayaal waa khamiistaan wax ku haseysanta shanlaaatanka bisha janaayo sanadka qodobadaad barnaamijka kulan ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah ukrain oo sheegtay inay bilowday baaritaano la xiriira diyaarad ku burburtay xadka wadamada ruushiya iyo ukrain waan soo qaadan doonaa waxaad kaloo dhegeysan doontaan burkina faso oo lagu eedeeyay inay xasuuq u geysteen dad rayada kadib duqeymaay ka geysteen qeybo kamid a ah dalka iyana waan soo qaadan doonaa soddon sano kadib dalka ruwanda oo la helay raadad muujinaya xasuuq ka dhacay qeybo ka mida ah dalka intii uu socday dagaaladii qabaaliga ahaa ee wadanka ka socday israa-iilna weli waxa ay duqeymo ba-an ka wadaan khaza xili khasaaraha dadka reedka soo gaarayeen oo sii kordhay qodobadaasi kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada warbixino gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka keyana alaabtiyo sida qaansa lagu dhigaye ilkaheeda dhuuxa indhaheedan sida qaansa lagu dhigay maaheedan duxuusha barkood dhaafay dabarka barna soo dhaceene laydhuway ku dheeshiyo midabkeeda dhinka Yeah maaheedan dhuxuusha barkood dhaafay dhabarka barna soohoo dhaceene laydhu ay ku dheeshiyo midabkeeda dhinka mawaago dhalaalayba jibicsiin ma weyda la jecel yahaa maxallayubaxa midku dhagaafidiyo ka dharqaday xariiqu dharabkii ku yaalba waagu dhalaalayba madhibicsiir ma weyda ma dhallahan la jecelyaha maxallayubaxa kasho dhagaha fidiyo ka dharqadaye xariiru dharabkii ku yaalba ka imaan dhowr beri ku horo dhirtiwada magoosho saciwada dhalaalay daawo dhudhubihiyo ka ima dhowr beri ku horo dhirti wadaha magoosho saci wada dhalaalay rahufiihid dhawaaqo gobla dhacu dhex maaxo ballalaydu hadba dhinac isu kala dhigaysaad qalbiga uga dhigante rahufiihidi dhawaaqo robla dhacu dhex maaxo balalaydu hadbadhina isu kala dhigaysaad qalbiga uga lagu dhalaalayba ma dhibicsiin ma weyda ma dhallaan la jecelyaha maxallayubaxa dhashu dhagaafidiyo ka dharqaday xadheego dharabkii ku yaalba maguu dhalaalayba ma ma weyda ma la jecelya maxalayubaxa dhagudhaga ka darqaday xadheeru dharabkii ku yaalba batada halmaame wadhammay haweenu xidhideeda madagta luqunteeda dhabiga dhibatada halmaame may dhiman suleeho dhulkeennayee ku nooshee ti ka dhaxashay quruxdee nabi yuusuf dhalaaye hanaa loo dhammeeya way dhiman suleeqo dhulkeennay ku nooshay tika dhaxashay quruxude nabi yuusuf dhalaaye hana loo dhameeya heystii midabkeeda dhinka ayaad maqlayseen waxaa hor ugu luuqeeyey heystan fanaanka axmed cali cigaal heystan waxaa markaa curinteeda iska leh allah u raxmadee brofesor cabdicasiis ismaaciil dakhre halka laxankan uu sameeyey abwaan siciid maxamed cali xarawo waa haysiil qabtay kun sagaal boqol saddex iyo bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka keen maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye hada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqoaaaaaniyotoddoasano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nnn

magaalada garoowe ee xarunta puntland waxaa ka dhacay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha marka labaad la doortay ee siciid cabdulaahi deni waxaa kasoo galay caleemasaarka siciid deni madax kala duwan oo uu kamid yahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud danjirayaal markaa ka socda midooda yurub qaramada midoobay iyo sidoo kale madaxweyneyaal hore ra-iisul wasaareyaal hore oo heer dowlad goboleeda iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale madaxda dowlad goboleedyada iyo sidoo kale siyaasiyiintii xiriir kala duwan dalka kasoo qabtay waxaa ka hadlay munaasabadda ra hore ee dalka cabdi faarax shirdoon oo sheegay in dalka uu marayo marxalad xasaasi ah midnimadii dalkan haatan ay khatar ku jirto uu sheegay in damac gurcaan etoobiya ay ku doonayso bariga iyo biyaha soomaaliya uuna sheegay in taa looga baahan yahay dadku inay markaa ku wajahaan midnimo dowladduna ay arinta ku hogaamiso waa kan ra-iisul wasaarihii hore ee dalka cabdi faarax shirdoon oo arrimo badan ka hadlay waxaan si gaara anugu rabaa inaan hoosta uga xariiqo munaasabadda soomaaliya maanta ay marayso oo runtii ee eh, sida ikhyaartii igu horeysay ay sheegeen caqabaduhu ay ka badan yihiin ama su-aaluhu ay ka badan yihiin xalalka aan gacanta ku hayno waxaan qabaa sida keliyahoo meel lagu gaari karaa inay noqon karto in layska kaashado dowlad dhiska in layska kaashado daadejinta maamulka iyo isxukumka in sidoo kale layska kaashado amniga iyo difaaca dalka runtii dhammaan howlaha aan horay ugu soo jirnay oo dowlad dhiska iyo daadejinta maamulka kasoo koow hadda waxaa aad xiiso u leh naguna soo kordhay arrimaha amniga iyo arrimaha midnimada dalka lagu daryeelayo arrimaha amniga waxaa socda dagaalo xoog leh oo lagu qaaday nimanka khawaarijiinta ah oo runtii dowladnimadeenna ay u dabranayd wakhtiyadii lasoo dhaafay taas annagoo la daalaadhacayna waxaa nagu soo kordhay in xeebaheennii annagoo lixdan iyo afar sano ku dhowaad dowlad ahayn in maantayto ee ay dowladda ethoobiya boob ku samayso arrintaas shakhsi ahaan waa cambaaraynayaa waa ka xumaha inay saas u dhacdo geeska afrika waxaan ka jeclaa mustaqbal iskaashi iyo wada shaqaynta nabadda ah laakiin mana filaynin mana laga aamusi karo in layshunguriyeeyo in midnimadii iyo wadajirkii wadamada iyo madax bannaanidii wadamada dariska in la dhaawaco arrintaas ayada ah anoo ka faa'iidaysanahaya fursaddan waa wax aan runtii taariikhda marka dib loo eego aan dowlad keligeed ku filayn waxaan ugu baaqahayaa dadka waxaan ugu baaqahayaa dowlad goboleedyada kala duwan gaar ahaan midda aan maanta joogno oo aan ka hadlayno caleemasaarkeeda in dowladda lagu gacansiiyo la dagaalanka khawaarijta in lagu gacansiiyo daadad waaweyn oo sababay awalayto fatahaad baanu arki jiree hadda waxaa timid buundooyinkii maynka ahaa ee dalku inay burburaan waxaa jabtay oo ka baxday runtii hawada ka baxday briijkii caanka ahaa ee baar dheere waxaa biyuhu dul mareen briijkii sidoo kale caanka ahaa ee buulo bardi waxaa dhaawacmay buur dhuubo luuq iyo briijkii araare oo kismaayo hortiisa ahaa dhammaan howlahaas ayaga ah waxaan filayaa dadka ay ka dhex jiraan kuma filla maamul goboleedyada ay ku jiraan kuma filla waxaan u soo jeedinayaa dowladda iyo madaxda dowlad goboleedyada oo uu ugu horeeyo midka maanta aan martida u nahay in layska kaashado sidii musiibadan qaran laysaga kaashan lahaa sida dadku noloshiisa kaleba haballo socdee ee kaabayaasha burburay oo awoodooda ka badan laysaga kaashan lahaa taa ka sokow waxaan dhiiri gelinahayaa waxaan u arkaa waxa dalka iyo dadka u soo harahayaa inay noqon karaan wixii lagu bixiyo iskaashiga iyo hadafka shakhsiga ka weyn iyo isqabsiga waxaan u rajaynayaa ummadda soomaaliyeed inay muujiyaan marxaladan xsaasiga ah wadajir arrimahan jooga aan lagu xallin karin nintooxsi keliya waxaan cambaaraynayaa runtii damaca khaldan oo geeska afrika ka curtay oo ah maanta in meeshii la iskaashan lahaa in madax bannaanidii iyo midnimadii wadammadu ay isku xadgudbaan ummadda soomaaliyeed waxay ku jirtaa testi waa tijaabaanu ku jirnaa haddaynan marto waagii hore markii soomaaliya ay dhibaatowday oo la goosgoostay cududaarku wuxuu ahaa xor ma annaan ahayn maanta lixdan iyo afar sano calankeennu hawada ku jiraa hay-adaha caalamka oo dhan aynun eh, xubin ka nahay hadday nagu bilaabato maantayto madax bannaanideena iyo midnimadeenna in la dhaawaco u malayn mahayo in la xakamayn doono maanta tala noo eg tahay dowlad dad iyo saaxiibba hala iskaashado waa u mahadnaqahayaa runtii dowlad goboleedka puntland oo fursadanna siiyey waa u mahadnaq waa hambalyeynahayaa s c khaatumo maamulkeeda oo runtii asaguna waqcadihii siyaasadda oo ugu dambeeyey waa u hambalyeynahayaa dowladda sida ay siyaasadda fayow ugu maamushay waxaan rajaynahayaa in aynu wada jirkeenna halka aanu isugu nimid wax badanna aan kala baranno wax badanna aanu qabanno midnimada duruufaha dalkana aan u midowno waa mahadsantii ra-iisul wasaarihii hore ee dalka cabdifaarax shirdoon ayuu ahaa oo ka hadlayay arrimo badan oo markaa ka hadlaya xaaladaha guud ee dalka khuseeya uu markaa usoo hadal qaaday ra-isul wasaarihii hore ee dalka dhinaca kale xasan cali khayre ra-isul wasaarihii hore ee soomaaliya ayaa isna dhankiisa waxa uu duray Eh, arrimaha ku aadan in la dhammaystiro horena loo ambaqaado dastuurka soomaaliya oo shalay labada gole ee baarlamaanku ay meel mariyeen habraaca wax kabedelka dastuurka kheyre eh, waxauu markaa sheegay in deg deg badan uu markaa muuqdo loona baahan yahay sida uu hadalka u dhigay in laga wada tashado arrimaha masiiriga ah lana doonayo markaa in laga talageliyo dhammaan ee bulshada soomaaliyeed waa kan kheyre oo arrimaha ka hadlay xafladan caleemasaarka ee maantaan isugu nimid waxay ku soo aadaysaa iyadoo ay dalka ka jiraan fursado iyo caqabado isbarkan waxay ku soo aadaysaa iyadoo isbeddello waaweyn ka socdaan dalka gobolka iyo caalamka waxay ku soo aadaysaa iyadoo uu dalku wajahayo damac iyo duulaan ay etoobiya ku doonayso inay ku boobto baddeenna iyo khayraadkeenna mana aha markii ugu horraysay ee etoobiya soo hunguriyeysa dhulka iyo badda soomaaliya facase ka hor taagnaa oo halgan adag uga hor yimid halyeeyo soomaaliyeed oo naftooda u huray difaaca dalkeenna iyagoo naga cudud ciidan iyo cilmi yar halyeeyadaas taariikhdeenna uga qoran baaldahabah waxay ku soo guulaysteen imtixaanno adag oo ay ka dhaxleen inay xorriyad iyo xurmo iyo gobonnimo ku noolaadaan badbaadiyaan dalkeenna naguna simaan dal iyo dad xor ah midaysan dhulkiisa iyo baddiisuna ay bad qabto maanta waxaa halkan fadhiya madaxdii dalka iyo hormuudka siyaasadda soomaaliya maanta ayaan annaguna ku jirnaa tijaabo adag oo lagu imtixaamayo dunteenna damiirkeenna iyo dadnimadeenna maanta ayaan qoraynaa taariikhda soomaaliya oo aan ku jaangoynayno mustaqbalka dalkeenna iyo dadkeenna maanta ayaan walaalayaal kala dooranaynaa inaan taariikhda ka galno baaldahaba carruurteennana uga tagno dhaxal iyo sooyaal ay mahadyaan iyo inaan ka galno baal madow jiilasha naga dambeeyana ay naga dhaxlaan mustaqbal mugdi ah waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed xasuusiyo waxa inaga dhexeeya ayaa ka badan waxa aan kala leenahay waxaan ka midaysannahay ayaa ka mugmayn ka mug weyn waxa aan ku kala qaybsannahay ama ku kala aragti duwannahay waxaana culays walba oo dibadda naga soo wajahaa uga guulaysan karnaa marka aan gudaha ku midaysannahay qalbiyadeennuna ay wada jiraan madaxdeennuna ay nagu hogaamiso iyadoo ay taasu jirto imtixaankaas adagaan ku jirno dhulkeennii duulaan lagu yahay oo dhammaan dadka soomaaliyeed dadweyne iyo dowlad mucaarad iyo muxaafidba u midaysan yihiin difaaca dalka waxaan ka xumahay in baarlamaanka soomaaliya uu shala martigeliyey xiisad iyo xasarado siyaasadeed oo ay sabab u tahay inaan dadejinno wax kabeddelka dastuurka dalka iyadoon heshiis lagu ahayn dadkuna aanay ka wada tashan ma jirto meel loo degdego waa dhammaystiri karnaa inagoo heshiis ka wada ah dadka soomaaliyeed waan waanugnaha kulligeen waan ka daalnay wayna ka soo daaleen khibrad ku filanna u leenahay natiijada ka dhalan karta khilaafka iyo isqabqabsiga iyo damac gaar ah waxaana soo aragnay inaan baadi goobaynay dowlad soomaaliyeed lixdankii sano oo lasoo dhaafay oo dimuqraadi ah salada ku fadhida isku filan difaacda dalkeeda u adeegta dadkeeda xor ma lehna shacabkeeda ugu matasha caalamka mar kasta oo soomaaliyey ayna soo kala dhex galaan khilaaf iyo kala shaki waxaan kasii fogaanaynaa jidkaas aan dowladnimada ku baadigoobayno sidaas daraaddeed maadaama la isiiyey fursad aan halkan uga hadlo maanta waxaan dadka soomaaliyeed madax iyo shacab dowladda hadda joogta iyo madaxdii ka horraysaba dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxaan ugu baaqayaa inaan ku cibri qaadanno wixii aan soo marnay muhiimad iyo mudnaan gaar ahna siino danta guud sharcigu taliyo caqliguna hago arrimaha masiiriga ah ee dalka iyo dowladnimada oo ay ugu horeeyaan wax kabeddelka dastuurka iyo awood qaybsiga dalkana laga wada tashado laga gaaro tala midaysan iyo go'aan loo dhan yahay oo danta qaranka iyo wadajirka ummadduna ay gundhigu yihiin mar kale hambalyo madaxweyne siciid cabdulaahi dani iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa xasan cali kheyre ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda soomaaliya ayuu ahaa oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee la aaminsan yahay in markaa aysan la dhacsaneyn sida xukuumadda soomaaliya ay u wado eh, marka la eego arrimaha masiiriga gaar ahaan dhamaystirka dastuurka oo habraaca wax kabedelka dastuurka ay shalay meel mariyeen labada gole ee baarlamaanka dhinaca kale siciid cabdulaahi deni madaxweynaha aclamsaarkiisu ay madaxdu ka qayb gashay marka labaad loo doortay inuu hogaamiyo shanta sane ee soo socota puntland ayaa dhankiisa hadlay waxaa uu mahad celiyey eh, madaxda kala duwan ee kasoo qeyb galay eh, markaa munaasabadda caleemasaarka wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka shaqeeyo wadajirka iyo sidoo kale midnimada eh, tan puntland iyo guud ahaan midda soomaaliyeed uu sheegay in markaa gogol ay u fidsan tahay uu ku hogaamin doono gogosha sidii looga tashan lahaa waxyaabaha masiiriga madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waa kan siciidani asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khaasatan dowla degaanka hadaladiisii iyo soo dhaweyntiisii iyo fariimihiisii isaga iyo jabuuti kulli waa iga mahad celinaynaa halka maanta iima furna hadal badan waxaan rabaa anoo ku hadlaya magaca dowladda puntland isimada dhaqanka shacabkeeda madaxdeeda heerarka kala duwan ee dowladda inaan u mahad celiyo dhammaan intii ka soo qayb gashay ee isugu jirtay soomaaliya gudaheeda iyo dibaddeeda iyo dowladaha dariska ah iyo madaxda ka socotay eh, ee safiirada dalka u jooga soomaaliya iyo dhammaan intiina timid waxaan rabnaa inaan idhaahno waa mahadsantihiin kasoo qaybgalka aad nagala soo qaybgasheen oo aanan ku mahadsantihiin waxaan rabaa inaan ka cudur daaranno wax kasta oo gaabis ah oo nagu dhacay haddii ahaan lahayd dhinaca wakhtiga haddii ahaan lahayd dhinaca brotokoolka haddii ahaan lahayd wax walba oo jira waxaan rabnaa inaan raalli gelinno waan ku faraxsanahay in madaxda soomaaliyeed intii la kari karay maanta ay hadashay inta dhimanna ay wada hadli doonto maalmaha nagu soo fooda leh hadalkayga waxaan kusoo gabagabeynayaa waad mahadsantihiin waxaan si gaara ah rabaa inaan ugu mahadnaqo hogaamiyaha eh, ssc khaatumo iyo shacabkeeda oo runtii eh, fursad weyn u ahayd kasoo qaybgalka halka uu kula kulmo dhammaan siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo dowladaha dariska iyo beesha caalamka waxaan rajaynayaa hadalkayga inaan kusoo ururiyo mahadnaq iyo cudurdaar wixii laga hadlay baa ku filan bay ila tahay soomaali inay wada hadasho waxaan rabaa inaan anigoo madaxweynaha aan ballan qaadno inaan ka shaqayno waxaan rabaa halmaan hadal kuma jira saaxiibadaydii aan tartannay ee meesha jooga si gaaraan u salaamayaa waana ka xumahay inaanan horay u sheegin hadalka runtii si gaaraan ugu mahadnaqayaa waxaan rabaa hadalkaan isla waxaan rabaa inaan halka ka muujiyo inaan ballan qaado inaan midnimada iyadoo jirka puntland aan ka shaqeeyo waxaan kaloo rabaa inaan ballan qaado inaan midnimada iyo wadajirka soomaaliya ka shaqeyno waxaan rabnaa inaan puntland haddaan nahay gogol soomaaliyeed aan dhigno waxaa lagu kala tabanaya halka mar raba inaan ka sheego laakiin gogol baa noo fidsan madaxweynuhu uu hogaaminayo in la wada hadlo dalka maslaxadiisa laga shaqeeyo midnimadiisa laga shaqeeyo dhulkiisa iyo baddiisa la difaaco maslaxada guud laga wada shaqeeyo dowladaha dariska iyo caalamkana ee siduu hore uu sheegay soomaali heshiis oo dowladda adduunkana la heshiisa marka heshiiskaasna aan baadi goobno way noo furan gogosho waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayuu ahaa oo ka hadlayay munaasabadda caleemasaarkiisa oo ay ka qayb galeen madax kala duwan oo ka kalyimid dalalka dariska la ah soomaaliya iyo sidoo kale siyaasiyiin magac iyo maamuusba ku leh ee bulshada soomaaliyeed waxaana madaxda ka qayb gashay ka ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhankiisa eh, kelmad ka jeediyey munaasabadda caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh waxa uu tilmaamay in ay muhiim tahay in la dhammaystiro dastuurka soomaaliya oo uu sheegay in uu muuqdo mid mashruuc noqday sanado badan soo jiitamayay madaxweynuhu waxa uu yiri soomaaliya iyo dowladnimo nooma soconayso haddii aynan dastuurka dhammaystirin ma soconayso dastuurka la-aantii waxba ma soconayaan waa khasab inaan dhammaystirno madaxweyne farole iyo madaxweynayaashii hore oo uu ka mid yahay shariif ayaa soo bilaabay ilaahay haatan waan wadnaa dastuurku wuu soconayaa looma dhammada aan iska dayno oo aan dhammaystirno ayuu yidhi madaxweynuhu sidoo kale madaxweynuhu waxa uu tilmaamay in haddii dastuurka la ansixiyo aanu dhaqan geli doonin qaar ka mid ah a ee qodobada amaba dastuurkaba mudaxileedkiisa balse mudaxileedka xiga ee madaxweynaha imaan doona uu si ficila ah markaa dastuurka u noqon doono mid rasmi ah weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan keenana waad socotaan dhegeysta dadkaha ku waxaad degeysanaysaan barnaamijka kulanka keenan oad nagala socotaan saaxiib yaal markaana ukrain waxay shaacisay inay fureen baarista la xiriirta diyaarad eh, milatari oo ay lahaayeen ruushka oo ku burburtay eh, xadka dalalka ukrein iyo rushia diyaaradda oo la sheegay inay sidee shan iyo lixdan ruux oo lagu sheegay inay ahaayeen maxaabiis ay ruushka ku qabsadeen dagaalka ka dhexeeya iyaga iyo ukrein waxaana markaa xukuumadda moscow ay ku eedeysay ukrein inay iyadu soo riday diyaaradda halka ukrein dhankeeda ay ku eedeysay ruushka inay diyaaradda iyagu gantaal ku dhufto ay burburiyeen waxaana qorshuhu ahaa Eh, in eh, ay markaa sii geli karaan ama su-aalo la gelin karo mustaqbalka sida isku aamini karaan ruushka iyo ukrein marka la eego inuu heshiis dhex in isdhaafsadaan maxaabiisba aqalka kremlinka ayaa waxa uu markaa sheegay in iyagu aysan waxba ka ogeyn eh, diyaaradda marka la eego ama in dhankooda ay burburiyeen diyaaradan i l numbarkeedu ahaa oo ay leeyihiin ciidamada militariga ee russia taasi oo ku burburtay gobolka belgrod oo dhaca xadka ukrein iyo sidoo kale rushiya waxaana qorshuhu ahaa in ay maxaabiis dhaafsadaan sida la sheegay ukrein iyo rushiya balse waxaa tuhum badan arintan geliyey waxaa isku soo aadiiyey in markaa dhinacyadu markay arintaa ku ballameen in diyaaraduba ay burburtay oo gantaal lagu dhuftay valadimir zelenski madaxweynaha ukraine ayaa sheegay in lagu cayaarayo nolosha dadkooda aynan aqbali doonin arrintaa haddii ay ahaan lahaayeen maxaabiis iyo haddii ay dad kale yihiinba ukrein iyadu eh, ma aysan sheegin haddii eh, markaa ay helan ilaa haatan cadeemo la xidhiidha cidda sida dhabta ah ee u qaadanaysa mas-uuliyadda burburka loo geystay diyaaradan iyo dadkii ku dhintayba aqalka kremlinka ee markaa rushia afyeenuu hadlay oo lagu magacaabo dimitri baskof waxa uu markaa ku sheegay eh, dhacdadan in iyagu aanay markaa dhankooda aysan geysan balse ay tahay mid argagax leh oo ay geysteen ukraine ma jiro cid arintan xaqiijin karta inagu dhankeenna mar waliba way u caddaa hadafkeenna waxba kama ogin waxa dhacay ayuu warbaahinta u sheegay ruushka ukrein ayay horey ugu eedeysay maalinimadii sharata ahayd in iyadu si ku talagalay ay usoo riday diyaaradan sidee shan iyo lixdan maxaabiis oo ukreiniyan ah oo markaa lagu qabtay dagaalka ruushka ee ukrein iyadoo oo sidaas oo kalena la sheegay in diyaaradda ay la socdeen lix shaqaale raashiyaan ah iyo sidoo kale askar iyana raashiyaan ah oo sagaal xubnood oo kale ahaa sidaana diyaaradda markaa ay ku dhinteen dadka badan lix iyo todobaatan ruux waxaa diyaaraddu ay ku burburtay meel aada ugu dhow ee markaa xadka ukraine iyo rushiya sida warbaahinta loo dusiyey ukraine waxay ku dhawaaqda arrinta inay markaa baari doonto iyadoo markaa la eegi doono waxa kasoo bixi kara baaritaanada dhanka kale hay-adda xuquulisaanka ee loo yaqaano international watchdog human rights watch waxay sheegtay in burkina faso ciidamadeedu ay lixdan ruux oo rayada ku dileen duqeymahay ka geysteen qeybo kamida ah wadankaasi burkina faso waxay sheegeen duqeymaha in la geystay tan iyo bishii agosto sanadkii hore iyadoo sidaa oo kale markaa duqeymaha laba kamida ah lagu bartilmaameysaday laba suuq oo waaweyn oo ku yaala gudaha burkina faso ciidamada militariguna ay markaa iyagu ka dambeeyeen weerarka xilli ay sheegayeen inay howlgal ka dhana maleeshiyaad dowladda kasoo horjeeda ay ka wadeen gobolada wadanka tan iyo sanadii markii talada wadanka ay afgambi milatari kula wareegeen saraakiisha uu hogaaminayay ibrahim taroore waxa ay markaa diiradda saarayeen inta badan marka la eego saraakiishan talada dalka qabsatay arrimaha amniga siday sheegeen iyo sidoo kale sidii ay uga adkaan lahaayeen maleeshiyaad ka dagaalama burkina faso oo isugu jira kooxa fallaaga ah iyo maleeshiyaad xiriir la leh ee alqaacida iyo sidoo kale daacish waxaana inta badan socday dagaalo iyo duqeymo ay wadeen saraakiisha iyo ciidamada militariga burkina faso oo laga soo horjeeday maleeshiyaadkan iyadoo hay-adda human rights watch warbixin soo saartan ay ku sheegtay in dad ka badan lixdan ruux lagu dilay duqeymo eh, intii u dhexeysay sebtembar iyo novembar ka dhacay eh, gudaha burkina faso sidoo kalena weli ay wadaan cadeymaha inay soo bandhigaan arrinta militariga burkina faso waxa ay markaas sameeyeen weeraro eh, lagu bartilmaameysaday dad rayid ah ma garan karno inuu ku talagal ahaa iyo in kale balse waxa ay jabiyeen xeerarka caalamiga ah ee dagaalka iyo sidoo kale xeerarka bini sida ku qoran cahdiga ama jaartarka hay-adda xuquuq insaanka ee qaramada midoobay ee human rights watch ayaa lagu yiri ee qoraal ka soo baxay hay-addan weerar dhowra ah ayaa markaa ka dhacay qeybo badan oo kamid ah burkina faso iyadoo xubnahan ee markaa fallaagada ah iyo daacishba dhankooda la sheegay inay weeraro toosa ah geysteen oo ay markaa bartilmaameydsadeen marka la eego dad rayad ah iyo sidaas oo kale maleeshiyaadkan dowladda burkina faso kasoo horjeeda dhinaca kalena kuuriyada waqooyi waxay iyadana sheegtay inay wado tijaabada gantaal casri ah oo qaarkood ay ku jiraan furarka xambaara hubka waxgumaada ee nukliyeerka waxay sheegeen sida ay markaa qortay wakaalada wararka ee dowladda ee loo yaqaano curial central news agency in e, nuuca gantaal ee loo yaqaano tree thirty one uu weli markaa ay ku socdaan horumarin e, sidoo kalena ay tijaabo ku sameeyeen e, marka la eego ciidamada militariga ee xukuumadda pyongyong si ay markaa u horumariyaan marka la eego waxtarka iyo sidoo kale horumarinta gantaalkan ee eh, casriga ah kani waxa uu ahaa mm, tijaabo aynu ku guuleysanay waxaanu rajeynaynaa si aynu u ilaalino amniga dalkeenna inaan lagu soo dhiiran in la daandaansado fargelin lagu sameeyo dalkeena taana ma suurageli karto ayaa lagu yidhi qoraal soo baxay pyongyong dhinaca kale kuuriyada koonfureed oo arintan ka hadashay iyana waxay sheegeen in eh, dhaqdhaqaaqyada iyo sidoo kale tijaabada ay wado xukuumadda kuuriyada waqooyi ay yihiin kuwo daandaansiya oo markaa xulafada mareykanka iyo kuuriyada koonfureed lagu daandaansanayo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim janan ayaa dhowr mar ku celceliyey inay diyaar u yihiin marka la eego gacanka kuuriya xiisada ka aloosan inay markaa wajahaan sidoo kalena ay ka adkaadaan waxa ugu yeeray cadowga kuuriya uula jeedo kuuriyada koonfureed iyo sidaasoo kale xukuumadda washington weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan kenen nabadgal socotaan saaxiibeen k n Thank you. inagoo dalxiiso dalo aynu joogni dalo aynu joogni waxaa lay dulkeenaa degmadaad ku nooshe naftu waxay dareentaa annagoo dalxiiso dalo aynu joognay dalo aynu joogay doonayaayo anigana daraada indhigay daale doonayaayo anigana daraada indhigay daale dootaa ku diyaare dadka taan ka dooday cawaan cawaan cawaan dibigelaynaa dadka taan ka cawaan cawaan aawan diyaare dadka daanka doortay cawaan cawaan cawaan digagalayna gudoonayaayo anigana dawdiyaare ku aan dadka taan ka doortaay caawan dadab galayna yeeree kale ayaa kamid heysta ah ay ku wada luuqeynayeen fanaaniinta daawud cali masxaf iyo faadan cabdulahi kaahimaande waxay ahayd dhaxtaalka barnaamijka kulanka ka yeereen warbixino kale iyo heese kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay ifraah axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa khamiis taariikhdan waxay ku beegan tahay shan iyo bisha koowaad ee janaayo sanadkuna waa laba waa maalinta shan iyo labaatanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aad laydmo saddex boqol cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka ah maanta oo kale sanadii labadii kun labaiyo ayaa sheegay in howlgallo qorsheysan ay ka fuliyeen qaybo kamid ah gobolada galgaduud ay kusoo furteen laba ruux oo ajaanib ah kuwaasi oo u dhashay dalka denmark maanta oo kale sanadii labadii kun tobankii madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib ordogan ayaa booqasho taariikhi ah ku yimid magaalada muqdisho iyadoo xilligaasi heshiise kala saxiixdeen xukuumadaha ankara iyo muqdisho maanta oo kale sanadii labadii kun toddobiyo tobankii dagaalamayaasha al-shabaab ayaa weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday hoteelka dayax ee magaalada muqdisho iyadoo qaraxyadaasina ay ku dhinteen in ka badan labaatan ruux maanta oo kale sanadii kun shan waxaa la aasaasay magaalada sao paulo oo ka mid ah magaalooyinka ugu dadka badan caalamka magaaladani waxay dhacdaa koonfurta dalka baraaziil maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol sagaaliyo tobankii golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo sanad uuna asaasnaa ayaa yeeshay kulankoodii ugu horreeyey ee looga hadlayay xaaladaha caalamka maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol shan iyo kontonkii ruushka ayaa ku dhawaaqay inuu soo afjaray dagaalkii uu kula jiray dalka jarmalka maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol koo iyo jenaraal iidi amiin ayaa afgembi military kula wareegay taladii dalka uganda maanta oo kale sanadii labadii kun iyo tobankii diyaaradda etoobiyan irelan ayaa ku burburtay badda militaraneanka iyada oo kasoo duushay magaalada bayruud ee caasimada dalka lubnaan waxaana ku geeriyooday dhammaan dadkii saarnaa diyaaradda ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii labadii kun tobankii waxaa bilowday kacdoonkii looga soo horjeeday xukuumaddii masar iyadoo dibadbaxyo xoogan ay ka bilowdeen magaalooyinka waaweyn ee dalka masar gaar ahaan magaalada qaahira ee caasimada dalka masar guud ahaana waa xubintii maanta oo kale markaana adib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way ifraax oo nala socodsiinaysa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay warbixinada kale barnamijka danagrana dalka ruwanda waxaa warbaahintoodu ay markaa qoreen in soddon sano kadib ay arkeen waxyaaba muujinaya markaa xasuuq iyo iyo rafaad badan oo markaa loo geystay dadkii ku waxyeeloobay ama ku geeriyooday dagaaladii sokeeye ee wadanka ka dhacay sanadihii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii iyo sagaashan iyo shantii waxaa warbaahintu ay qoreen in la helay markaa godod waaweyn oo la geliyey laga sameeyey xabaal wadareedyo oo ay ku jiraan boqolaal ruux iyadoo sidaasoo kale ay heleen lafo iyo waxyaabo kale oo muujinaya in xasuuq ba-an uu markaa halkaa ka dhacay ilaa iyo boqol ruux oo iyagu ahaa dad eh, markaa mutadawiciina ama volunteriasa ayaa waxa ay markaa xirteen eh, facemas ama waxyaabaha wejiga lagu xirto iyo galofiska gacmaha la gashto iyagoo markaa deegaano badan oo kamid ah eh, wadanka magaalooyinka waaweyn gaar ahaan magaalada nagoma ay markaa ku arkeen waxay dhacdaa magaalada koonfurta wadanka rwanda waxayna ka arkeen ayaa laleeyahay ama ay heleen raadadka iyo dhibaato ba-an oo ka dhacday deegaanada u dhow ee koonfurta waddanka rwanda lafo badan oo burburay ayay meesha markaa ka heleen oo la aaminsan yahay marka la eego baaritaanada shaybaarada marka lagu sameeyena ay muujinayaan khubradu in dadkan ay ahaayeen dadkii lagu xasuuqay rwanda intii ay socdeen horimaadyadii iyo colaaddii idhex martay eh, qabiilada huuti iyo tuutsi oo iyagu ruwanda dagaalo sokeeyo oo qaraar eh, uu kusoo dhex maray eh, markaa soddon sano ka hor dhibaato ba-anna markaa dalka ay ka dhacday waxa ay weli dadka reer ruwanda ah xasuusan yihiin dhibaatada iyagoo inta badan jaamacadaha iyo dalkana laga xuso mar walba taariikhdana lagu qoro si dadku ay ugu waana qaataan in dagaal sokeeye iyo colaad aanay wax badan ka gelin faa-iido badanna aanay u lahayn dadka reer ruwanda oo ay markaa haatan sameeyeen xadaarad iyo horumar ballaaran oo dhanka dowladnimada sharciga kala dambeynta iyo sidoo kale horumarka iyo dhismaha iyo dhaqaalaha waddanka oo horumar ballaaran sameeyey balse mar weliba waxaa la xasuusan yahay taariikh ahaan in dalka ruwanda uu ka dhacay mid ka mid kamida ah dagaaladii ugu dhimashada badnaa caalamka oo ay dad ku dhintaan iyadoo eh, qabaaladii waddanka degan ah ee xasuuq ba-an ee dhinacyadu midba midka kale uu geystay oo haatan baaraadadkooda ay dambeeyaan mar welibana warbaahinta waddanka ay soo bandhigaan warbixino muujinaya in la helay raadadka xasuuq ba-an oo ka dhacay dalka ruwanda markana dhegeystayaal xasuulataan xubintii kalaban waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeyaa lay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfila sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalemaanay war ma haysaanine garow way ka shidan tahay caleemasaarkii adduunka cid ka ma jidho war bashiirow taas allah kaa cafiye madaxweyne axmed madoobe madaxweyne cagjar iyo ra'iisul wasaare xamse intuba xag ma dhigin garowe waar muuse bixi macsuunteen war madaxweyne ismaaciil umargeele ma yimid warbow dal iyo dabadba waa laga yimiye kudayow buntland kudayo siday dowladeedu tahay war bashiirow war mahay sidai ciyaartii gobolka banaadir iyo galmudug dhex martay garoonka tii ka dhacday waa la yaabay iyo haddana reer galmudugda baaldegay ku jiraan dal iyo dibadna waa layskaga yimid hadda marka reer galmudug waxay ka maraysaa maanto kalena madaxaana furan warbo marka geel loo hesha goray waa waysi jidheene maxaad cali masaarka ciyaarta nooga dul saadhay war bashiirow lixlow iyo labaalow nimankiisu wow lacage tacsida jenaraal caydiid maxaad ugu soo beegtaan sanad guurada buntland aryaadhaha war hee ma haysina xalow muqdisho lagama seexan haye ay fadhiilan kati aryaadhiidhii maaqaana warkan higa dhex gelina xalay galmudug meel kasta bannaanbax iyo walisaqay ka dhigeen tanya waagadaanna waa wadaan minayhee koobka qaadaanna looba noolaa maayo mugga cayaartaba hadda mahay maraysa minii lagu ekeeya ka warrama nimiyoona hali kuhundur waaye nimanta ama koobka qaadaan islahaayh haddii koobka qaadaan todobaad magaa roogiroogiddadkadheelenroo waa ka dadanka barye labahniyad <laughs> weeye madiyoisaraayengu war anugu waxaa maqli jira mudug ciidankaa laga qoraahe maxaa cayaar u geeye ubow haddii laga badiyo amay qoryahoodii soo gudhaan war ciyaal weerar reer galmudug kuma jiraan walloweynay ciyaaraya caleemasaar bayd ka maraysaae qarankii somalilan qas baa lagu hayaa maantana ra'iisul wasaare ku-xigeenka saalax wuxuu caleemasaarkii dani ka sheegay in calanka buluugga ah hargayse la geeyo dee laasacanoodna weydinkii hore u geeyey miyaa waalantihiin war markiisi horeba calanka hargaysaa laga keenay obow haddii loo celiya maxay ku diidahayaan arkayaga tawxiidka ku qorane miyaa waalantihiin waaqlow gashgashaad adi bilawtay gorigeed garowsata gajawdisankuna toy aryaadhaha kalemaanay war ma haysiina madaxweyne xasan shiiqoo khudbad ka jeediyey caleemasaarka madaxweyne deni wuxuu yidhi arintu somalilan ma joogto ee waxa ishayo isku dheggan waa etoobiya iyo soomaaliya shacabka gobollada waqooyinahee bareerahooda waa caddaysteen siyaasiyiin badanna waa caddaysteen hadda dhulka loo socdaana waa dhul soomaaliyeed etoobiyana inaan la macaamilno oy dekedaha soomaaliya wax kala soo degto ma diidanin laakiin meeshaan rabno waa inaan ununku dhahno maaha wax kala dege inay iyadu meel iyo calaamadaysato iska soo aroorto maaha hadda dhul haddii laysku qabsahaana ununkaa dhulnaga maqan yahay now hadda muuse muxuu saxeexayey ma qabyo qoraal hoolunsiilaysan lahayna deka ku dhiibay warwaaqlow dastuurku weli qabyo qoraalka kama bixin madaxweynaha caleemasaarkii dani ka hadlayana wuxuu yidhi dastuurka wakhti dambe oo la sugaahe ma jirto miro bislaaday oo geed ka soo dhacay waayuu yidhi waana hallaabayaan haddii aan horay laga cunin arya madaxweynuhu wuxuu yidhi waxaa baarlamaanku ansixiya dastuurkoo la dhammaystira ma ahayn ee habkii loo loo raaci lahay waayo dhammaystirkiisa dadka dastuurka xasanaha ku danaysaha iyo aaminsanna wixii hadda la sameeyo teeramka dambey anfacayaane afartan sanoo anigu aan joogo maaha aha siyaasiyiinta dooda ka qabtana waxaa laga rabaa how yidhi waxba soco maayaan iyo looma dhamma meeltegi mayse ra'yi haddii la keeno inay amba aqbalaan amba wax ka duwan keenaan aniga naftirkayguna waxaan maqli jiray amba tala raac ahaaw amba tala keen ahaaw yidhi soomaaliya gogol baan u dhigahayaa shir dib u heshaysineedna waa u qabanahayaa weliba gogoshu haddadaasay furantoo barriba waa la soo geli karaa war gogoshu aa dambayse arrintaa itoobiya baddan ugu haysata maka hadali madaxweyne deri wuxuu yidhi maanta hadda hadal badan iima fura marka dib u ka hadli doonaa war madaxweyne qoorqoora aad ugu faraxsanaa intani mar kale soo laabta wuxuu yidhi madaxweyne jid baad noo furtay sababtoo ah laba mar qof lama dooran jirin marka arrin fiican baad samaysuu yidhi ubbow ma ku dayanahayaa bashiro maxaad ula yaabaysotaad dhihi jirta adigu suba eh. kudayo buntland dayo eh. siday dowladeedu tahay allaahu akbar oo taas qorqor mahad ma ka yeelaya oo mahadna halsuuga galmuduga aryadhaha horta madaxweyne cali guudlaawe soo eh. naqashada deni inuu ku farxay in kale kala ma sababtoo ah inuu sidiisoo kale soo naqahaayo uma badna ka sugaayana waa diyaaraa la yidhi war horta kala kalamaanay beryaaw isngiyoonay dadkale boli wadwadeena war olleeye lafta gareenyoonay laftanaga meeloo isla roogan laakiin madawiine lafta gareen wali baaray beentas ma dilli ii sheegay musawiradu beentay ani lisku korsaari ana haramka baytullaahil haraamaba ku sugnaayi sirdoonka itoobiya oo sawirjay liidajiini wiligay makadaawuna filin laakiin itoobiyaan war kalama ku sheegaa inoo idinti ifa fidhiyaan hagiiga eh nimaan cabsan waa loo cabsadaa miyuu yidhi war obsoobsadaana magorada madawiine lafta garan wali baaray dhultaaka deeraw soomaaliyan wada dhiibna an itoobiyaan shaleelay ma sii kor war madaxweyne muuse bixi muxuu ugu dayan waayey aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi geed hoos leela maad ishaarfood eh. midba maaraadku heer gaasha geed eh. hoos leela maad ishaarfood eh. midba maaraadku heer gaasha warbow cabdulow danigeed baan hoos dhigayaa gogasha ma uusan odhan war bashiiruu garowa maantadaanaaba nin dibira layidhaa ciidan uu hogaamiyo oo le deni maba aqoonsanin inuu madaxweyne yahay ayayba ka boolo xuuftaynayeen marka hore maa gogasha buntland u dhigo warnamiyow masaarmadii mooradiyo likooda mooru waa likooday dani soomaali wiinad goolanfidiya maduusileeya waxaan la saari mahayo la saari mahayo leegmaskalo hadalo warbowa qaraxyada boosaaso ka dhacahaya eh. khawaariij baa ka dambaysa hadda iyagana waa soo qaqabanahaya war qaar ka madaxda amniga ee puntland eh. ganacsatada boosaaso waxay ku eedeeyeen eh. amni darada inay ayagu qayb ka yihiin madaxda qaarna waxay ku eedeeyeen ganacsatada shabaab iyo daacish inay ka baqaan waxay rabaan siiyaan war waxaan aaminsanaha amniga boosaaso in lagu sugi karo meel kasta in kaamira lagu hor xidho sababtoo ah suuqii bakaaraho bahlagaleenka ahaa jiray xal reer galmudug saqdii dheay weli saqo ku tumanayeen irid kastana gacantana kaamera lagu xihay waar wallaweyne idinkaaba isku mashquulsane <laughs> maa tiina xalisaanoo annaga taayada iska dhaaftaan warbow ra-iisul wasaare hore maxamed xuseen rooble oo ka hadlay calimasaarka deni wuxuu yidhi now waar ma qadaynayo miyuu yidhi daniyow annagaa kuu joognayo erey doorashahaa afgembi noo miyuu yidhi warbow waa falintii warkaaga dhexgelinaya wuxuu yidhi <laughs> madaxda markaad talinaysa wakhtigooda ha lagu simo ka horna doodaha kale ha layska daayo haddee lugahana yaan lagu dhegin dadka ha u shaqeeyeen aryaadaha ra'iisul wasaarihii hore xasan cali khayre wuxuu yidhi baarlamaanka wixii ka dhacay lama aqbali karo saddexdii daqiiquu soo xasuustay warsanbalolsha hadda kahor wuxuu yidhi kayra waa saqiir siyaasadeed war ra'iisul wasaarigii hore cali maxamed geedwali baa eray ra'iisul wasaariyaalka litri mal iyo darna seekdhiidi war ra'iisul wasaarihii hore cabdiweligaas xafladda ma joogi maxuuse ka yidhi warba uu khudbooyinka madaxweynihii hore cabdiraxmaan faroolaa bilaabay wiilkiisa maxamed cabdiraxmaan oo telefoon dhegtu hayaana meesha waa fadhiyey haddana wasiirka gabanka lagu xabanayay inuu yahayna waa caddaatay hadda aabbow geetimirka nooceli dhihi maaya miya muraad yahoba deeri geetimir may ku weydiiye aryadhaha madaxweynaha s c firdhihi xafladda waa jooga adigu miya ixtiraafaysaan tubtibbaaay afkii yidhi waqlow toobadda u furane haka dhicin tareenkan socdoo taa ha garan waayenarbow bislow anigu waxaan kugula talinahayaa galmudug oo koob qadil looma adkaysan kara hadda inaad iska dhaaftiin aryaa hirshabeellaha ee la ciyaaraysa ma bambaantaasa wax looga qaadaya warsheekayu hirshabeelle macaawino iyo dhibco firi ay faynalka ku timide koobku macaawino maahan ogow hadde war xulka jubbalanoo loo yaqiin ayay hirshabeelle ka soo badisay gobolka banaadirna waa uu kuu turay markuu buuqaaga iyo sawaxankaaga inaad guulaysata inaad jecshaa uu arkay sheekeeyo fardan laysku haya layskuma faanshee galmudug iyo sabti aan arki doonnaa laakiin waxaan dhihi lahaa taageerayaasha tegi doona iyo kuwii ka qayb galay ciyaartii samafiinalka galmudug iyo banaadir banooni baa la ciyaarayaahe qabyaalad layskuma hayo gobolaha la taageerayaahe dadku way isku wada degaan caasimada muqdishona waa la wada leeyahay lama kala laha gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab oo maalin hadal ka fakaday dad badani ku cambaareeyeen ha layska cafiya maamadu waa hooye galmudugna waa ka soo jeedaa banaadirna waa ka soo jeedaa mas-uul gobolka ka tirsanna waa tahay isboortiguna waa isdhexgal iyo isku soo dhowaanshaha laga daayo xinantanka iyo qabyaaladda arya bisla waa kugu raacay dawaahir baarqab waa hooye ha laga fuqo warbow banoonigu waa nabadgelya isku soo duba waxaan idin dhihi lahaa barta barta barta barta cayaaraha barta waryamaadaa ciyaaraha nambaraayo maba aadan ka qaybgelin waar shanaad baratay waa la shubi jiray ciyaarihii gobolladana hargeysaa koob ka qaadi jirtay war anigu waxaan soo joogay sabaax la saari maayo iyo sitoy la saari maayo barta barta barta barta ciyaaraha eh. barta guud aan intaa dhegeystaan barnaamijkii kulankood kala socoteen knn gabagabada barnamijka waxaan kaga tegayaa hees oo ay ku wada luuqeeyaan fanaaniinta cabdi taali warsame iyo shankaroon heystii inan yahay intaan barnaamijkan lamida ah ku kulmi doono nabadgelyo hayayaantii horaayeen saraginay xisdigaad abuurtay ayaygu ekaadoon ama ka ka qaado naftidii irdhee inay ahay ayaantii horaayeen saraginay xisdigaad abuurtay ayaa igu ekaadoon ama kaa ka qaado nafsidii irdhee ma ilowday mise waad adkayso ma ilowday mise waad adkayso waadabaaburaysaa inayaho adduunyadu ayaan keliya maahey siladan ku haysaamba way agtaalaayo eri dhaban sidiisaan ku

taabi karayo axdigii dhexdeena wanaskaynaya iloobi karayo axdigii dhexdeena wanaskaynaya baxbaxaayo ilabyaalayaalan kuweeganaye ama roob arooriyo ber ooman helaybaad imanka deeqde sidaa ubaxbaxaayo ilabyaalayaalan kuweeganaye ama roob arooryo her oo man helaybaad imankaddhexdeeda iloobi karayo axdigii dhexdeeda walaalkaynaya Thank you. Thank you. subax arooriyo ilaykii cadceedeen wiil doogtanaaya indhahaygan waxaa tahay adduunyada tanka eeganaaye iftiin subax arooriyo ilaykii cadceedeen wiil doogtanaaya indhahayga nuurkiyo waxaa tahay adduunyada danka eegaanaye ma ilowday midtay aad adigtayso waad abaaburaysaa ma ilowday midtee aad adigtayso waad abaaburaysaa adiguba waxaa tahay yonkorkiyo hilaaci muuqanaye ayaantii lajoodaba eba waxa baryayay imashadene adigu korkiyo hilaacin muuqaanaye ayaasiira joogaba ba waxa baryaya dhimashadeeye ma iloobi karayo axbigii dhexeeda karayo mise aadad kayso waanabaabulaysa